بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر وحي الشبه الدم ديك الشبه وذكر الحصه ismu ullaahi ilaahay magaciisa calayhi korkiisa lagu cuno lagu xuso fa cun laysa sinna iligii mooye wadufra iyo ciddida iliga iyo cidida mooye ama sinu iligu fa cadmun waa laf wa ama adufru ciddiduna ah, fa muda alxabashati xabashida mindidoodii waay muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray xadiidku wuxuuna yidhi laba shay wixii laga helo hilibkiisa cuna waa midda koobaade inuu dhiiggu daatoo shubmo haddii uusan neefkii la gowracayba dhiig ka daadanin ama laba gowraco dhiig kama imaanin dhiiggu hadduu sawdaadanin hilibkii xalaal noqon maayo sidaasuu xadiidku sariix ku yahay ku cadi saas daraaddeed baa culimmadu waxay leeyihiin gowraca waxaa loo shartiyayaa wax neefka gooya oo haddana dhiigga daadiya in mujarad uun mindida inta la mariyo dhiiggu ka imaan waayo kuma filaa sababta waxay leeyihiin dhiiggaasi daadashadiisa uu neefka ka yimaado waa waxaa kala saaraya xalaasha iyo xaaraamta ayib taa horta xadiidku wuu ina tusay macnaha labaadee xadiidku ina tusay waxa weeye wixii dhiigga daadiya qeydka labaad ee la socda ama shardiga labaad waa in ilaahay magaciisa lagu xuso haddaan ilaahay magaciisa lagu xusinna dhiig kasta hadduu ka yimaado laakiin bisinkii aan la xusin isagana la cuni maaye laga fahmaya sidaana waxaa ku tegey a'immada alimaam shaafici iyo layth ibnu sacd iyo axmed iyo abu thawr iyo daawuud iyo fuqahada xadiis iyo jumhuurtaa maraya oo waxay leeyihiin macnaheedu waxa weeye gowraca waa inuu dhiigna ka yimaado magaca ilaahayna lagu xuso labadaasuu nebigu ku xidhay sal lay slm waxaa intaa lagu daray shayga aada wax ku gowracayso waa inuusan noqonin laba mid waa inuusan noqonin ilig ciddina uusan noqonin maxaa ku jira labadooda yacni haddaad ilig wax ku gowracdo ama ciddi aada wax ku gowracdo dhiigku ku yimaado ayadana hilibkii ma banaano la cuni maayo nabigu wasii ilaa sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi ilibgu waxaa loo diiday in wax lagu gowraco ilibgu waa laf halkan waxaan ka fahnay wax kasta oo laf ah wixii lagu gowracay ma xalaaloobay haddaad intaad laf kala jabiso aad neefkii ku gowracdo hilibkii ku xalaaloobi maayo labaadna waxa weeye ciddiduna waa la mid noocay doonay ha noqoto ciddi xadda xayawaan ha noqoto ciddi bini aadan ha noqoto ayadana nebigu wuxuu ku cilayay sal alay wasalam famuda alxabasha nimanka xabashida la yidhaahdo mindidooda waayo ciddidu oo iyaga wax ku googoosto sidii mindi ahaan u isticmaala sababta iyo cillada loo diiday iyadana waa iska caddahayo waxay leeyihiin waa tashabuh bilkufaar gaalada oo aan laisku inaan laisku shabihin oo gaalada la khilaafo qaacidadii ahayd bay ku salaysan tahay bay baleey inaysan wixii ciddi lagu gowraco iyo wixii ilig lagu gowraco ama laf lagu gowracay uusan bannaanaanayn hilibkiisu ayaa waxaa ku tegay oo maray a'immada aan soo sheegnay imaamu shaafici leyth ibnu sacad axmed ibnu xambal abu thawr daawuud ibnu caliyin adzaahiri iyo fuqahada xadiidka iyo jumhuurtu saasay marayaan imaamu nawowi caleyh raxmatullaahi wuu tacliilinayaa marka wuu cilaynaya wuxuu leeyahay lafta waxaa loo diiday oo la yidhi waxa ku gowracina way nijaasaynaysaa buu yidhi ama waxay la mid tahay buu yidhi lafta ha ku istijaysanina baa la yidhi markaad ama saxarada ama kaadi iska tirayso nahyi baa ku soo arooray lafta inaadan saxariya kaadi isaga tirin nabiguna wuxuu yidhi sal lla alay wasalam waa walaalihiina jinka ah iyo cunto u tahay saxiix muslim buu xadiiskaas ku yaalla laftu markaad hilibka ka cuntaan makhluuq kala cunto ay u tahay oo cuna marka markaad kaadi iska mariso ama aada saxaro iska mariso dad baad cuntadoodii wasakhaynaysaa wakadalika markaad neef ku gowracatoo dhiig marmarisana jinkii baad ka wasakhaynaysaa ciladu taas buu imaamu nawowi caleyh raxmatullah ayuu mariyey ama masalada cidida ah ayagana wuxuu leeyahay tashabuhaasaa ku jira tashabuh bilkufaar baa ku jira ama meehe waxaaba ku jiraba tacdiibu lxayawaan xayawaankii oo la ciqaabayo dee markaad ciddi u qaadatood neefkii tidhahdo waa ku gowracaya waa nooc cadaaba wey sooma nooc cadaaba taas in loo diidan yahay waa suroobi kartaa midda labaad inaysa waxba gowracinoo keliya ceejiso uun oo intay neefta ku celiso oo sidaa neefka ku dhintana waa suroobi karta si ay noqotoba labadaa waxaan ahayn waa laf iyo ciddi waxaan ahayn ood neefka ku gowracdo dhiigna keena bismillaahina aada tidhaahdo cun waa xalaala wadadku saas wey ama adugu dhagax kala jebi ama qori kala jebi oo ku gowrac ama bir qaadoo ku gowrac wax kasta oo aad ku gowracdoon labadaa ahayn neefkii waa xalaalaynaya bisinkana marka lagu daro wey macana وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وحوري نهى وربي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوربي أن يقتل إلا دي شيء شيء ومن الدواب وحيالها بلوك كوركي سكوس عذا كم إذا إلا دلو صبرا إن لو دلو حبسا ومعنى حبس إن لو دلو إن طلع حلو إن مركاسي اه لتوكتو ولو توك برتو يسوغو حلان صبري بوا حبسك isagoo xidhan oo isdhaqaajin karaynin in markaasi sidaa lagu diloo lagu toogto macnaha ayib rawahu muslim baa wariyey bukhaari muslim baa soo saaray min xadiidi hishaam ibni zaydin isagoo inta waxoogaa dheeraada wata oo wuxuu leeyahay dakhaltu maca anasin muxuu ahaayey waxaan cala alxakam ibni ayuub wey anigoo anas aan wada soconno waa waxaan usoo galay buu in la yidhahdo xakam ibni ayuub فرأى فتيانا أو غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها markaasa waxaan aragnay buu wuxuu arkay buu dhalinyaro wiilal dhalinyaro caruur ah oo intay digaag istaajiyeen digaag intay meel taageen digaagtaa shiisha hayo oo ku ganahayo ku toog dhisanaya markaasaa anas wuxuu yidhi nahaa rasuulu llahi sal lla alay wasalam an tusbara albahaa'imu nabigu wuxuu reebay sallallahu alayhi wasallam bahaa'imta xoolaha iyo digaagta iyo waxyaalaha la dhaqdo in inta la xiro lagu toog barto nabigu waa reebay sallallahu alayhi slam lafdiga Abu Daawud lafdigan lafdiga hadaan sheegnay macna ayib marka waxaa isku mid ah sida Imam Nawawi raxmat ullahi uu leeyahay xadiidkii aad garanaysaan soo marnay xadiid ibnu cabaas ee ahaa laa tattakhiduu shay-an fiihi ruuxu gharadan shay nafi ku jirto ha ka dhiganina hadaf iyo target aad toogataan oo ku shiish barataan soomaalina Soomaali xadiiskaas iyo kan waa isku macno mar ah, shayga in la xiro oo inta la xafiso oo meel lagu xiro in la toogto oo lagu toog dhisto iyo in qarab laga dhigtaa isku mid waa labada xadiis marka waa isku macno sida uu tilmaamayo sheekhu muxuu ahaayay imaam nawawi iyo qeybkiiba uu tilmaamayo macna laana waxa ku jira ta'dib al baa ku jira noolahana in la cadaabo laba rabo noolahana in la ciqaabo la cadaabo lama rabo xadiiskana noo soo socdee ku xiga cadayn doona shay walba ilaahay inoo xalaaleeyay ama dilkiisa ama gowriciisa haddana waxaa la rabaa inaan laga tegin ixsaanka iyo samafalka wacan shadaad ibni awsin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal lla lay slam rasuulku wuxuu yidhi ina allaha alle kataba wuu qoray oo wuu waajibiyey alixsaana wanaagsamayn iyo samafal calaa kulli shayin shay kasta korkiisuu ku waajibiyey shay kasta korkiisa wuxuu alle ku waajibiyey in wanaag iyo ixsaan loo sameeyo oo wanaag iyo yacni aan aan aan aan la xadgudbin si wanaagsan la sameeyo fa idaa goortii qataltum aada dilaysaan fa axsinuu wanaajiya alqitlata xaalka iyo qaabka aada wax ku dilaysaan alqitla marka la yidhaahdo ficla waaye qaabka la hoos dhigo waa xaalada iyo hay-ada waay kayfiyada qaabka waay alqatlana waa masdarkii tanna waa hay-a waaye masdaru hay-a waaye macnaha ayib marka waxa weye faidaa goortii qataltum aada wax dilaysaan fa axsinuu wanaajiya alqitlata xaalka iyo kayfiyadii qaabka aada wax u dilaysaan hagaajiya waidaa goortii dabaxtum aada gowracaysaanna fa axsinuu wanaajiya adibxata xaalka iyo qaabkaad wax ku gowracaysaan wanaajiya oo hagaajiya walyuxidda ha soofeeyo axaduku midkiin shafratahu mindidiisa ha soofeeyo mindida weyn baa la yidhaha walyulix hana u raaxeeyo dabiixatahu neefka uu gowracayana ama shayguu gowracayana ha u raaxeeyo yacni si fudud durba ha u gowraco oo nafta ha uga qaado way macna ee mindi muxuu ahaay aan af lahayn yuusan ku kirkirin oo nafta yuusan ku rafaadin saas way macna rawaxa wariyo muslim muslim baa wariyo xadiidku wuxuu caam ku yahay xayawaanka gowraciisa ka la cuno iyo ka dilkiisa la isfaray dilidiisa iyo dilka qisaasta ah ama ruuxa ha loo dilo diintuu ka ridoobay ama ha loo dilo ruuxi buu dilay ama ha loo dilo muxuu ahaaye zinu galay yacni waxa weye dilkana markii aad wax dilaysaanna dilka hagaajiya markii aad wax gowracaysaanna gowraca hagaajiya waxaa ka mid a hagaajintii waxaa ka mid a aalada aad wax ku dilayso ha noqoto aalo durba ruuxa nafta shaygii nafta ka qaada oo nafta ha ku silcini waay macnaha sidaas weeyaan ayib waxaa ka mid ah aadaabta iyada ah in mindida aan lagu soofaynin korkiisa ama hortiisa aan lagu soofayn hindidaadoo kuu soofaysan keenso markaana gowrac laakiin intaad la kor istaagto ama intaad hor keento mindida inaad ku hor listo maya waa khalad waxaa ku tusaya xadiidka cabdullahi bni cabaas radi allahu canhu wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu soo maray sal lay waslam calaa rajulin waadicin rijlahu calaa safxati shaatin wuxuu soo maray nebigu nin oo lugta ka saaray neef ari ah luquntiisa lugta saarayo intuu neefkii seexiyey buu luqunta kaga hayaa lugta marka neefka la gowracayo caadi sida la sameeyo wa huwa yuxidu shafratahu markaana mindidii buu soofaysanaya neefkii wuu seexiyey wuu dul taagan yahay luquntana wuxuu kaga hayaa lug gawricii buu diyaarsan yahay sooma ninkanna mindidii buu ku korlisan hayaaba wa hiya talxadu ilayhi bibasariha ayaduna waxay ku milicsanaysaa isheeda ah, saasay kolba u jaleecaysaa waa fiirinaysa mindidan lagu kor lisahay nabigaa arkay sal alay slam markaasaa wuxuu yidhi afalaa qabla haada war maxaad usoo soofaysan weyday hadda ka hor intaad ku kor soofaynayso maxaad usoo afaysan weyday hadda ka hor aturiidu an tumiitahaa mawtatayn buu nabig sal lay slm waxaad rabtaa inaad laba goor disho laba dil miyaad isugu daraysaa mindida aada ku korlilisayso waa dil tii gowracana waa u laabanya ma laba goor baad dilaysaa buu nabigu ku yidhi sal alay slam xadiidka waxaa soo saaray tabaraani iyo bayhaqi xaakim iyo dahab iyo sheekh albanina way saxiixinayaan kama fi saxiix silsila saxiixa marka in mindida lagu korliso ayaa ka mid in lagu horliso ayaa ka mid oo lagu hor afeeyo waxyaalaha muxuu ahaa ixsaan darada ah mindidu inaysan af lahayn baa ka mid ah oo ay muddo silciso saas macana وكذلك قرة بن إياس المزني وحو ورينيا وحو يري يعني وحو حيوانات قرن نحريس توضة وحو ليها نكاسي ننبا وحو يا رسول الله إني لأذبح شاة فأرحمها رسول الله نيف أريان قورعيا وركاسان أم حيا anigii baa gowracaya haddana waan u naxariisanaya waan u naxaya markaasaa nebigu wuxu uri sal ly waslam washaatu in raximtahaa raximaka allah ah, neefka adhigeed gowracayso haddaad u naxdood u naxariisato ilaahay waa kuu naxariisanaya saas macna allah waa kuu naxariisanaya bukhaari baa fi ladab mufrad ku wariyey axmed iyo keyrkoodba sheekh albaanina fi silsila saxiixa buu ku saxiixiyey kadalika dhaqankii saxaabaduna sidaasuu ahaa oo waxaa suganoo bayhaqi uu soo saaray cumar bn khataab baa wuxuu arkay nin mindi soofaynaya neef cadhiyana soo qabtay oo gawrici ah raba mindidiina ku agsoofaynay markaasaa fadarabahu cumaru bidirra ushii uu wadan jiray ayuu cumar ku garacay dagtuu ka saaray ninkiibuu garacay markaasaa wuxuu ku yidhi atucadibu aruuxa alaa facalta haada qabla an taakudaha ruuxdan iyo naftan maxaad u cadaabaysaa buud intaadan neefka soo qabanin mindida maxaad u afaysan weyde ushiina waa kala daalay atarkaasi waa sugan yahay wakadalika maxamed ibnu siriin baa sidoo kale ka warinaya cumar ibn khataab radiyallahu anhu wuxuu arkay buuri nin neef inuu gowraco doonayo oo jiidaya neefki yajuru shaatan yadbaxaha yani intuu lugta qabtay ama dhegta qabtay buu xoog ku jiidahay oo rafaadina silcinaya inuu gowracana uu raba fadarabahu bidirra wa qaala suqha laa umma laka ila almawti sawqan jamiilan ah, intuu ushi ku garaacay buuhi hooyada waa e oo hooyadaa seeg eh kaxee buu yidhi oo geerida u kaxee si wanaagsanna u kaxee buui u tartiibi saasuu ku yidhi cumar radiallahu canhu marka sidaasay ahayd aadaabtii axaadiistana ay ka dhaxleen salafkuna yaqaaneen xoolaha marka iyo xayawaanaadkao dhan ayaa la doonayaa in loo naxariisto shareecada islaamkuna way uga horreysay andimadan hadda xayawaanaadka ee reer galbeedku ku faanaan shareecada islaamka uga horreysay laakiin dadkeedii baa in badan dayacay saas macnaa xayawaanaadkii baa laga hadlay iska dhaafe waxa weeye waayahan dambe waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah. maala dhowd waxaan arkay niman dhalinyaro ahoo nin bay gowracanayaan ashahaadanaya nin ashahaadanaya bay gowracayaan markaasaa mindi aan af lahayn bay ku gowracayaan toban daqiiqo ka badan baa ninkaa mindida lagu kirkiraya isaguna ashahaadanaya kuwa gowracayana waxay leeyihiin allahu akbar allahu akbar allahu akbar baa korkiisa la leeyahay isaguna waa ashahaadanaya haddiiba laleeyahay leeyahay war xoolihii sida ha loo dhaamo bini aadan ashahaadanaya ka warran asaa marka waxaas oo kale aad tiraado waxaasi ma saxsana baa lagu leeyahay gaalaad u gashayo jihaadkii baad ka wartay yani kharaa'ibta taalay ka mid tahay ayib وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري زكاة الجنين ilmaha uurjiifka gowriciisu zakaatu ummihi hooyadii gowraceeda waay ilmaha uurjiifka gowriciisu waa hooyada uu uurkeeda ku jiro gowraceeda waa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wasaxaxa waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana wakadalika ibnu daqiiq alciid tirmidi ayaa iyaguna sidoo kale saxiixiyey mundirina sanadkiisa wuu taxsiininaya laakiin sanadka xadiidka dacfi baa ku jira laakiin xadiidku saxiixun bishawaahidihi weeye oo uu ka mid yahay masalan xadiidu jaabir cinda abi daawuud iyo daarimi oo xaakim iyo dahabi iyo albaaniba ay saxiixinayaan wakadalika hazali xadiidku marka bishawaahidihi buu saxiix ku yahay macnahaasi muxuu yahay macnihiisu waxa weeye neefka xoolaha ah isagoo uurkiisa ilmo ku jiro oo riman haddii la gowraco oo ama sicii la gowraco ama hashii la gowraco ama ridii ama laxdii la gowraco ayna rimantoo markaa uurkeeda ilmo ku jiro ayadii marka la gowraco wixii uurkeeda ku jirayna gowraceeduu ku gowracan yacni markuu soo dhaco bannaanka usoo baxaba ama caloosha inta loo tago waa la cuni uma baahna gawrac kale in la gawraco yani waxa weyaan isagoo dhintay haddii loo tago waa un la cuni leanna hooyadii buu qeyb ka yahay hooyada la gawracay gabal ka mida waay maadaama uu gabal ka mida yahay hooyada gawraceeda gawrac u ah sidaana waxaa ku tagay alimaamu shaafici thawri abu yuusuf maxamed ibnu xasan iyo keyrkood ayib xadiidkaasina wuxuu ku yimid su-aal nabiga wey la weydiiyey sal alay slam su-aal nabiga la weydiiyey waxay yidhaahdeen sa'alnaa rasuula llahi sal lay waslam can ilbaqarati aw innaaqati aw ishaati yanxaruha axaduna rasuul ilaahay waxaan ku weydiinaynaa neef lo ah ama neef geel ah yani waxa weeye sac ama hal ama ri ama neef idaa oo midkanna uu gowracayo fayajidu fii batniha janiinan markaasuu caloosheeda wuxuu ugu tegayaa ilma jiifa anakuluhu am nulqiih bay dheh miyaanu cunaynaa mise iska tuuraynaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay slam kuluuhu in shi'tum faina dakaatahu dakaatu ummihi haddaad rabtaan cuna maxaa yeelay gawriciisu waa gawricii hooyadii waay haddiiba hooyadii aad gowracdeen ilmahaad uurka ugu tagteen waa gowracan yahay oo cuna sidaasuu xadiidku marka ku yimid sidaasna waxa weye waa sida sawaabka khilaafiye weyse masaladu qaar baa waxay leeyihiin haddaan isagana la gowracin hilibkiisu ma xalaaloobaya aimada qaarkood waase laga xoog badan yahayo sidan xadiidku uu kutusaya aimadaasina ay mareen baa xoog badan وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري المسلم روح مسلم كا يكفيه وحا كفلا اسمه مجعسا كفلا آه مجعسا كفلا على قوله yacni waxa weye magaciisu maadaama uu muslim yahay inuu bismi yidhaahdo magacaaba kaga filanba fa in nasiya hadduu halmaamo an yusamiya inuu magacaabo bismillaahi dhaho markuu neefka gowracayey in nasiya hadduu halmaamo an yusamiya inuu magacii alla sheego xiina wakhtiga yadbaxu uu gowracayo falyusami ha magacaabo uma kadibna liya'kul ha cuno ah, hadduu halmaamay xilliguu wax gowracayey markaa dambe ha magacaabo bismillaahidii bi hadho cuno neef yani magacii hadduu halmaamay dib ha iskala markuu cunayo ama diyaariyo bismillaahi yidhaahdo hilibkiisa cuno akhrajahu waxaa soo saaray addaara qutniyu baa soo saaray wakadalika bayhaqina waa soo saaray wa fiihi waxaa ku sugan raawin raawi oo fii xifdihi xifdigiisa dacfun uu ku sugan yahay intaa ma idin qoray ya wa fiihi raawin في حفظه ضعف ميدين قري انت مم. طيب وحا كتشر حديث كسنة كيسانين راوي أه أو حفظه ضعف كتشره حفظه تمردرين وفي إسناده سند كيسا وحا كجرة محمد بن يزيد بن السنان با كجرة وهو إساقنا ضعيف الصدوق وي أو ضعيف الحفظ سيدي سكال ورنلو أو نين بين شيئا ما لكن حفظ كيسو تبردرين وضدك حفظك كحن بوأها صاصي معنا مر waa dadka xifdiga ku xun buu ahaa saas way macnaha marba hadduu xifdiga ku xun yahayna xadiiskiisu waa daciif xadiiskiisu waa daciif ayib meesha iyada ah xaafidku wuxuu leeyahay maxamed ibnu yaziid ibnu sinaan laysa bilqawiyi nin xoog badan ma aha macnaa waa daciif waay waa daciif cilada xadiidkuna waa isaga cilada xadiidku waa isaga isagaas sababtiisu xadiid daciif ku yahay hadalka hore ee marka aan idin leeyahay ma idiin qoran oo wa fiihi raawin fii xifdihi dacfun hadalkaas iyo hadalka dambe uu daba dhigay wuxuu ku moodsiinayaa inay laba ninoo daciifa ku jiraan wa fiihi raawin wa fiihi raawin fii xifdihi dacfun waxaad u qaadanay inuu ninya wa fii isnaadihi moxamed ibni ziid ibni sinaanna mid kalaad u qaadanaysaa soo ma laakiin sidaas maaha sidaas waxoogaa ismoodsiiska ama fahamkaasi ama sidaasi hadda waxu yaallaani sax maaha ayib sanadka xadiidka nin kaloo daciifa kuma jiro nin kaloo xifdigiisa dacfi ku jiro ma uu laha allahuma nin la yidhaahdo macqil ibnu cubaydillaahi aljazari nin la yidhaahdo kaa uun haddii laga wado ma aqaano oo kaana dee waafiqo oo waxaa tawfiiqiyey axmed ibnu xambal iyo nasaa'i iyo ibnu maciin fii riwaaya riwaayo kalena wuu ku daciifiyey xaafidkuna wuxuu yihi saduuqun yukhti saduuqun fi taqriib hadduu kaa ka wado ma aqaano laakiin nin kale oo daciif ama sanadkiisa xifdigiisa dacfi ku jiro ma ku jira xadiis almuhim xadiisku waa daciif xadiisku waa daciifo ninkaa dartii buu daciif leeyahay waxaana daciifiyey cabdilxaq alishbiili abulxasan ibnu qataan iyo sheekh albani fi lirwa ayuu ku daciifinaya isaguna waa daciif marka xadiisku ma sugna waakhrajahu waxaa wariyey muxuu faaiideynayaa oo laga faa'iideysanaya waxaa laga faa'iideysanaya muslimku hadduu gowracu gowracayo bisinkii halmaamo dabiixada iyo neefkaasi waa xalaal maxaa yeelay magiciisaaba muslimaba magiciisaa ku filan inuu bismi illaahi laazim maaha maadaama uu muslim yahay muslimnimadaasaa kaga filan magicii hadduu halmaamona dibin buu illaahi ka dhihi sidaana waxaan soo sheegnay culimo badan baa qabtoo ku tagtay bisinka neefka marka la gowracayo loo qabanayo shardina ma aha waajibna ma aha ee waa uun sunno somina a qaar baa qaba qaarna waxay leeyihin may waa waajib sooma laakiin ruuxii halmaamaaye wujuubkaasi waa ka dhacayaa qolo saddexaadna waxay yihi ma ahee xataa hadduu halmaamo neefkii ma xalaaloobayo waa kan soo marnay daahiriyad iyo qolyale baa ku tegay saas macnaha ra'yigoodaas baana moodaa waxoogaa inuu xoog badan yahay ظاهر القرآن كان وفقسين وأخرجه وحا صوصاري عبد الرزاق وصوصاري حديثا بسناد سند بكسو صاري صحيح أو صحيحا إلى ابن عباس إلى ابن عباس لا يقالوا موقوفا حال يهمد كؤك عليه ابن عباس كركي سحال كؤكي ساسي معنا حديث كما كهوري ابن عباس ومرفوع دار قدني وصوصاري isaga oo mawquufo ibn cabaas hadalkiisa ah mawquufka ila nebigu ma dhihin way markaa ibn cabaas buu ku eg yahay waay hadalkiisii ama ficilkiisu noqona markaa isagoo ibn cabaas ku eg oo hadalkiisa nabiga aan gaarsiisnayn ayaa waxaa soo saaray Abd sanadkiisuna markaa waa saxiix laakiin ciladiisu waa waqfiga mawquuf mawquufiyo saxaabiga ku eg yahay waa daciif soo ma ila waa ficilkii saxaabiga ama waa qawlu saxaabi waa xadiis nebi maaha markaa ma marka ciladiisu marka waa waqfiga ee sanadka cillo kale kama qabo ayib waxaa rajaxay inuu mawquuf yahay markan bayhaqi ibn cabdilhaadi xaafid ibn xajar sidii sidoo kaleeto kitaabka diraayada wuxuu ku leeyahay sawaba alxufaadu waqfahu xufaadda xadiisku waxay sawaab ka dhigeen oo sax ka dhigeen inuu mawquuf yahay albaanina sidoo kale fi lirwaa buu leeyahay xadiisku waa mawquuf saas macnaha وله وحا أسمنا هذا شاهد حديث كالأمة كاتكعي عند أبي داود أبي داود أكتس في مراسيله كتاب كيس مراسيل أي كوكيان أبو داود مثل الحديث كالأمة كاتكعي بلفظ لفظ قانون كوكيان ذبيحة المسلم مسلم كجور عيسو ينف كأوحو جور عاي حلال الحلال واحد ذكر حسيا اسم الله إلهي مجعيس عليها كركذا كحسيا أم أما سلم يذكر محسنا ama ilaahay magaciisa ha ku xuso ama yuusan ku xusine wixii muslim gowracay waa xalaal ayib dabiixatu lmuslimi muslimku shayguu gowracayay xalaalun xalaal weeye dakara ha xuso isma allaahi calayha korkeeda ha ku xuso am amase lam yadkur yuusan ku xusine wa rijaaluhu xadiidka rijaashiisuna muwahaquuna waa kuwo la kalsoonii geliya wey macnaha muwahaquuna rag la yani waxoogaa lagu yara kalsoon yahay wey iqaatun iyo muwasaquuna farqi baa udhaxeeya iqaatunta waa rag lagu kalsoon muwasaquunana waxoogaa dacfi baa ku jira ah, waay waxoogaa tabardarri baa laga dhadhaminaya ariiqa abu daawuud baa xadiiska waxaa ku wariyay bayhaqi xadiidku waa mursal ciladaas wuu qabaa shaahidkani cillo labaadna wuu qabaayo waxaa sanadkiisa ku jira in la yidhahdo asaltu assaduusi الصلت السدوسي نلدا او تقريب كحافظ كله هي لين الحديث ارسل حديثا به ومن هرت ضعيف وحديث حديث كيسو جلعسن yahay oo ضعيف yahay waa mid labaad xadiis buu mursal ka dhigay waa xadiiska laftiisa ibn ibn hazm wuxuu leeyahay waa majhuul nin la yaqaan ma ibn qattan sidoo kale waa wuxuu oranayaa lama yaqaano sidaas daraadeed ama ninkaas way cilada xadiiska sanadkiisa ku jira waana mursal oo muxuu ahaay cilatu irsaal nin daciifana waa ku jira labada cilaba waa qaba markuu shaahid yahay cinda abi daawud fi maraasilihi saas daradeed ba xadiidka waxaa daciifiyey cabdulxaq alishfiili abulxasan ibnu qataan ibnu jawzi sheekh albani fi lirwa kadalika waxaa daciifiyey ibnu mulaqin fi lbadri imaam nawwina wuxuu leeyahay mujmacun calaa dacfihi inuu daciif yahay waaba laisla ogol yahay buu leeyahay xadiiskani marka ma sugna uruqdiisa ka ugu horeeya ibnu cabaas kan mawquufka ee ku xiga shaahidkan Abu Daawud agtiisa kulli waa wada daciif wax sugan ma bal waxaa la dhihi karaa xadiiska loo dalishado ama fuqahadu u dalishadaan halmaanka iyo kas markuu uga tago bisinka iyo markuu halmaan uga tago ee odhanaysa halmaanka isaga wixii lagu gowracayo bisinka looga tagaayo waa xalaal kulligeeda wada daciif wax ka sugan ma jiro ayib waxaana daliishaday axaadiistan saan horeyba usoo tilmaanay culimada qabta haddii bisinka la halmaamo inay neefkii uu shaygii la gowracaya xalaal noqonay muslimna uu yahay cidda gowracaysa culimadaasna waan soo marnay cidda ayyihiin baabuladaaxi wuxuu baab u yahay udxiyooyinkii aladaaxi waa jamcu udxiya udxiyadana waxaa la yidhaahdaa waa xoolaha la gowraco carafada carafada ciiddeeda saddex beri baa la gowraca afar beri baa la gowraci karaa maalinka ciidda ah oo tobnaad oo salaada ciidda la tukanayo carafa tobankeeda saddex beri oo ka dambeeyana waa la waa la gowraci karaa oo waa maalmaha la yidhaahdo ayaamu tashriiq ayaamu mina ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illah saas macna marka maalmaha waa la gowrici karaa koob iyo tobnaadka labiyo tobnaadka saddex iyo tobnaadka iyo maalinka ciidda tobnaad afartaa beri baa la gowraci karaa waxay ka mid tahay marka udxiyadu cibaadaadka waaweyn ee ilaahay loogu dhowaado yacani gowrac cibaado ah oo ilaahay ajir lagaga doonto lagaga amar qaadan waa udxiyadaas waa hadyiga iyo xoolaha xajka la geeyo cumrada iyo xajka iyo loo kaxeeyo xagga lagu qalo waa maalan caqiiqada oo inoo soo socoto baabka maal ku xiga wanqalka yacni waxa weye abwaab khaas iyo xoolaha gowracoodu si ahaantoodaba cibaado loola qastaayo ilaahay loogu dhawaada saas macna marka ajir weyn bay markaas kala noqdaan عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان وحو اها يضحي مد اضحييه oo muxuu ahaa carafada gowraca bikabshayni labawan aqranayni oo geesa leh yaani geesihii usoo baxeen mid walba geesa leh waa markuu wanku adkaado oo muxuu ahaayey uu xoogaystaan yuu geesa la baxa ayib bikabshayni buu ku udxiyen jiray aqranayni oo geesa leh wa wayusami wuuna magacaabi jiray oo bismi illaahi buu dhihi jiray markuu gowracayo wayukabbiru wuuna takbiirsan jiray oo allahu akbar buu dhihi jiray bismi illaahi wallahu akbar buu ku gowraci jiray wayadacu wuu dhigi jiray ama wuu saari jiray rijlahu lugtiisa calaa sifaatihimaa labada wan luquntooda ballaceeda meesha luqunta badaceeda ah ayuu lugta ka saari jiray ayib macnaa waxa weye neefka marka la gowracayo marka la seexiyo waxaa loo seexiyaa muxuu ahaayey waxaa loo seexiyaa madaxiisa waxaa la mariyaa dhankaaga bidixda soma dhankaaga bidxaaba madaxiisa la mariya markaasaa luqunta lagaga istaaga suusan kaga carcara si ay marka kuugu sorowdo inaad mindidii aad ku gowracaysa midigta ku qabsato ilaa haddaad dhanka kale iska mariso isugu ka hagaagi mayso sooma marka luquntuu ka saari jira lugta bimacnaa waa ku celin waya intuu ka gowracayo ah, waa ku haynaya wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa oo bukhaari muslim soo saaray macnaa dabaxa dabaxahumaa labadaa wan wuu gowracay nebigu sal lla alay wasalam biyadihi gacantiisuu ku gowracay cid kale uma dirine isagaa laftiisaa gowracay salawatu rabbi wasalaamu calayh wa fii lafdin lafdi kale wuxuu waxaa ku sugan samiinayni labadaa wan oo cayilan labadii wan baa laga hadlayaa lafdi kaleo xadiidka wuxuu ku daray labadaa wan oo hilib leh oo mid walba cayilan yahay yuu ku daray lafdigaas saminaynka ah xaafidku wuxuu leeyahay kama fi fath al-bari markuu sharxay sahih al-bukhari baabka uu imaam al-bukhari u baabay baabu udhiyati an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi kabshayn aqranayn wa yudhkaru yani e, bukhari markaas xaafidku qabsado wuxuu leeyahay abu awana fi sahihi kusoo saaray saminayn kuma jiraan lafdiga mahfuudka an shu'ba laga xifdiyayna ma ahbu laakiin xadiidku cayilaanta inay cayilan yihiin حديث كانوا كسغن يحيى او حديث ابي هريره وعائشه صحيح وعبد الرزاق بن ماجه هي سو صاره كاسا كسوي كسويهين ان عيلين او عيلايه او هيلب لهايه ووحو ليهين عائشه ابو هريره با النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يضحي وحو اهان جرى النبي مركو ربا انه اضحيهيو اشترى كبشين عظيمين سمينين وحسو يبسن جرى لبا oo waaweyn oo cayilan aqranayni oo muxuu ahay geesa leh amlaxayni oo aada u cad amlaxa caddaantana qaar baa ku fasira culimmada qaarna waxay yidhi amlaxaynku waxa weeye waa cadiinka madowgu ku yara jiro oo midab kalaa taraxa ayib waa midabkooda laga hadlaya ayni oo dhufaanan xiniyaha laga saaray macnaa waxa weye xoolaha labka ah marka la doonayo inuu cayilo awrta iyo orgida iyo eh, muxuu ahaay dibida iyo marka la doonayo inay cayilaan ama xiniyaha laga saaraa ama meehe xiniyaha la tumaa marka raganimadii baa laga dilaya hilib buu markaa yeelanaya mawju-aynku marka waxa xiniyahaaba ka baxsanaaba ayib labadaa wan buu nebigu soo iibin jiray markaasuu gowrici jiray فذبح أحدهما عن محمد وآل محمد لوضا والمتكوت وحوكا قوري عجري محمد يا محمد آل كيسة ذات كيسة معنا غيريسة ككلنا وحوكا قوري عجري والآخر عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ آه. ككلنا وحوكا قوري عجري أمدي صوتا عد كستو ألنا التوحيد كأقرتي نبينا أقرتي إنه إلهي fariintiisii uu usoo dhiibay dadka soo gaadhsiiyey oo risaaladii alle inuu dadka soo gaadhsiiyey intaa nebiga u qirtay allana u qirtay kelinimo iyo tawxiid u qirtay ummaddiisa intaa wixii qirana midka uu ka gowrici jiray midna isagii reerkiisa iska gowrici jiray midna ummaddiisa mu'miniintabuu ka gowrici jiray nabigu sal alay slm xadiidkaas caaishaiy waxaa warinaya abu hurayra waxaana soo khasaaray cabdirasaaq ibnu maaja sheekh albaanina waa saxiixinaya kamaa fii saxiixi ibnu maaja irwaagana sidoo kale uu ku saxiixinaya ayib almuhim lafdiga samiinaynka ah oo inay cayilan yihiinna waa sugan yahay waliabi cawaanata waxaa u sugnaaday abu cawaana fii saxiixii waxaa ku sugnaaday samiinayni badela siini siinta bedelkeeda abu cawaana oo xadiiska wariyey isagu wuxuu ka dhigay samiinayni beesha siinka abuu sa ka dhigay oo markaa waxay noqonaysaa samiinayni samiinaynka waxaa la laba qaali ah shaygu thamiin wax la yidhahdaa shaygan waa thamiin waa qaali wey macna marka waxay noqonaysaa samiinayni laba wan oo qaali ah oo qiimo leh saasuu noqonaya lafdigaa samiinayni ah oo cabucawaana ku yimid sax ma ah sax wuxuu ku yahay lafdiga hore oo samiinayni oo siinka ah oo cayilka ah ama kan dambe oo samiinayni oo qaali oo qiimo ah kaasi isagu ma sugna waa tasxiif ruwaada qaarkood khalad ka dhacay saminayni wali abi cawaanata waxaa u fii saxiixii saminayni laba wan oo macnaha oo qiimo leh oo qaali ah bilmuhallasati la akriyo xarafka saddexda dhibcoodna la akriyo badela siini siinka bedelkiisa muhallasada waxaa la yidhaahdaa xarakadaa laga hadlayaa yani waxa weeye hadduu muxuu ahaayey uu xarafku saddex dhibcood leeyahay muhallas baa la dhahaa Ah, hadduu laba dhibcood leeyahayna muhanna baa la yidhaha marka muhalladka waxaa laga wadaa si uu yani ay uu kugu kala qeexo wuu xodho inuu ku idhaahdo samiinayni oo sa'dii saddexda dhibcood lahayd ah bedela siini siinka bedelkiisa macnaha samiinaynoo tooro ahayd ma ahee sa' buu ku wariyey sa'dii saddexda dhibcood lahayd saasuu ka wadaa bimacna wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan oo limuslimiin muslim u sugnaaday ويقول وحو ديه جري النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والله أكبر تصديه صحك هر إن وصورا لفظك هر ويسمي ويكبر صوته ويسمي ويكبر معناها بوحوي وحو ديه جري بسم الله والله أكبر مركو نافك قورعي معنا وله وحا أصبنا ذي أنس بن مالك وله أنس وحا أصبنا ذي min xadiidi caaishata xaaluu ka ahaaday radia allahu canhu amara wuxuu amray buu nebigu sal lay aslam bikafshi wan buu amray in la gowraco in la keeno dheh aqrana wankaasoo gees leh wadan wankaasoo yada-u istaagaya fii sawaadin madow dhexdii ku istaagaya wa yabruku fadhiisanaya fii sawaadin madow dhexdiina ku fadhiisanaya wayanduru fiirinaya fii sawaadin madow dhexdiina ku ku fiirinaya kelimaadkaasi kinaayaad baa ku jira waxaa laga wadaa yata'u fii sawaadin qoobabka uu ku taagan yahay waa madow waa qoobab gargaran yahay yacni waxa weye yata'u wuu istaagayaa markuu taagan yahay fii sawaadin qoobab madmadow buu ku taagan oo qoobabkiisaa madmadoobaa wayabruku wuu fadhiistaa fii sawaadin ayadana waa meeshan caloosha ah ee neefka xooluhu markuu fadhiyo uu dhulka dhigo soo halkaasna wuu madoobaa saas macana meesha uu markuu fadhiisanayo dhulka dhigay caloosha ana halkaasna wuu ka madoobaayo madowna waa ku fadhiisanaya wayanduru fii sawaadin madowna waxbuu ku fiirinayo waa ishii ah, ishiisana wax hareeraheedu way madoobayd wan noocaasu nabigu keenayay salawatullahi wasallam saas macna wan qoobab madmadow oo caloosha madow oo indhahana madow indhaha madow ku wareegtay alla keeno فأتي ولا ليمد به إسقى ولا كان ليضحي سوء وضحي يستبه إسقى فقال مركز أوحد النبي صلى الله عليه وسلم لها إيضا يعني قال النبي وحد لها عائشة وحكير يا عائشة عائشة هلمي كان المدية من ديدي كان xagga maxaa kusoo marnay famudda alxabasha samayna soo mar famudda alxabasha muda markii la yidhaahdo waa jamac ah, waa mindiyo markay keligeed tahayna oo mufrad tahayna mudyah baa la dhahaya saas way macana marka wuxuu yidhi halumbii keen almudyata mindidii keen uma qaala wuxu uhi nabigu sal lla alay wasalam yacni ishxadiiha soofee oo afee bixajarin dhagax ku soofee buu nabigu sal lla alay markay mindidii keentay buu nebigu u arkay mindidii aflaana markaas wuxuu yiri mindida halka ku soo soofeeyo iyadoo afla iika fa fa'alat way samaysay caaisha uma kadibna akhadaha nebigu mindidii waa qaatay wa akhadahu wankiina waa qaaday fa adja'ahu wuu seexiyey uma kadibna dabaxahu waa gowracay uma kadibna qaala wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu bismi illaah magaca allah ku gowraci allahumma allah taqabal allah aqbal min muhammadin muxamed allah ka aqbal وآل محمد محمد آل كيسي رير كيسان الله كأقبل ومن أمة محمد محمد أمدي سان الله كأقبل ثم كدبنا ضحى وكود حيي به إساق النبي وكود حيي صلى الله عليه وسلم ساسوه قورا عنافك حديث كاسي مسلم بصوصار وكذلك أبو داود أحمد وله من حديث عائشة مركو لله وله لمسلم ومعنى وله لمسلم طيب حديث كاسي يكيكو الرئيبة مركو حالقفة إلي سنة أحكام بضان waxyaalaha laga faa'iideysado waxaa ka mid ah neefka adhiga ah sunnadu waxa way marka la gowracayo in la seexiyo iyadoo taagan ama fadhida lama gowraco bal iyadoo jiifta wakadalika lo-da la mid ah lanna sidaasaa rifqigu ku jiraa axaadiista nebiguna saasay ku timid ummadduna saasay ku ijmacsantay inay mustaxab tahay in la seexiyo dabcan haddii isagoo taagan la gowraco ama isagoo fadhiyo la gowraco waa xalaal oo hilibkii ma noqonayo bakti ma noqonayo laakiin sida fiican ee mustaxabka in la seexiyo waa ayib geelaa ka gedisan geelaa ka gedisano inta badan geela muxuu ahaayey udxiyada iyo geela hadyiga iyo isagoo taaganoo lugno u xidhan tahay baa yaa muxuu ahaayey dhuunta lagu dhuftaa ayib alimaamu nawowi caleyh raxmat ullahi wuxuu soo guuriyey waa masalada labaadee seexinta la seexinayo inuu yahay dhanka bidixda in loo seexinayo maxaa yeele ruuxa gowracaya sidaasaa u sahlan inuu mindida midigta ku qabsado ayadiina bidixda ku qabto ayib taana waa sunna bay leeyihi waana isku waafaqsan inay fiican tahay qaabka loo gowraco waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka in marka la gowracayo bismi illaahi la yidhaahdo wax kastoo la gowracayana waa sidoo kale ma waajibbaa mise waa sunno waan soo marnay sooma mise haddii la halmaamo iyo haddii la xusuusan yahay baa la kala qaadaya waan soo marnay taas ayib laakiin cid leh sunno ma aha ma jiro cidda ugu hooseysa sunnay taaganta ciddii kale waa waajib iyo farad bay taaganta wahaakada waxaa kaloo laga qaadanayaa in markii la gowracayo bismi illaahi keliya aan lagu gaabsanina wallahu akbarna la raaciyo inay sunno tahay marka la gowracayo waxaa kaloo laga qaadan ruuxu isagu laf ahaantiisa inuu udxiyadiisa gowraco udxiyadiisa inuu soo gacantiisa ku gowraco saasaa fiican ha haddii uu cid kale u dirsadana way bannaan tahay hadduu kale cid kale la yidhahdo iisoo gowrac ama intaad tagto meesha xoolaha lagu qalo muxuu ahaay neefaf ii keen udxiyaa iisoo qal oo hilibkii ii keen oo ruux kale uu dirsado wuu heli karaa hadduu intuu calihii soo iibsado markuu keensado uu yidhahdo ii gowracan ruux kale u dirsadana wuu heli karaa way bannaanta hadduu gacantiisa ku gowracana fiican waxaa ila nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu hadyiga keenay taqriiban boqol neef buu keenay xajatulwadaac boqol neef taqriiban intoodii badnaa isagaa gacantiisa ku gowracay intii kalena cali bin abi aalib buu u dira yidhi gowrac saasay macnaa marka bilitifaaq way bannaanta waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa xadiiska udxiyadu inay tahay shay cayilan cayilkeedana waan u tegi doonaayo shay uun dhuux leh markay ugu yar tahay maraq lahoo dhuux lahoo yacni wax weye wuxuun laga helay laakiin neef aan dhuuxba lahaynoo weydu meesha ugu dambaysa ay ka gaadhay kaasi udxiyaduba ku bixi mayso waa u tegi doonnaa ayib waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa nebigu sal lla alay waslam ummaddiisa intii aan udxiyeynin inuu ka udxiyeeyey soma ah, ummadiisa intii aan kari karin udxiyada inuu nebigu ka qalayoo isagu ka udxiyeeyey taana waa laga qaadanaya ayib nebigu hadduu isagu udxiyeeyey annaga ma noo bannaan tahay ummadda inaan ka udxiyeyno maya nebigay khaas ku ahay saas maana in ummadda laga udxiyeeyo nebigay khaas ku ahay laakiin adiga waxaa kuu furan gurigaaga iyo ehelkaaga iyo reerahaaga iyo qoysaskaaga inaad neef ka qasho adiguna aad qalato reerahaagana ka qasho hal neef aad ka wada dhigto waad heli kartaa neef adhiya baa waa u tegi doonaa qaadi doonaa reerkaaga marka ka udxiye laakiin ummaddii nabigan ka udxiyeynaya horay baa taa looga udxiyey nabigeedii baa ka udxiyey adigu kuma taala hawshaas nabigii khaas ku ah salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa daliishanaya culimmada qaarkoodoo qaba udxiyadu waajib ma ah sideedaba udxiyadu ruuxa muslimka ee kari kara ma waajib bay ku tahay mise kuma aha culimada jumhuurtoodu waxay qabaan waajib mee waa sunno maxaa daliishateen baa la yidhi inay sunno tahay waxay yidhaahdeen nebigaa dee ummaddaba ka udxiyeeyeyba haddii nalagaba udxiyeeyo nalagaba qalayba waxa kaleed nagu waajibinaysaan maay ah. soo nabigu ma dhihin sal ly slam allahuma taqabal min muxamedin wa aali muxamedin wa min ummati muxamed ummaddiisi isagaa ka udxiyeeyey marka saas daraaddeed waxa ummadda saaran ninkii uu sunnanimo iyo wanaag uun udhixiyaysan mooye waajib ma jireen jumhuurtu halkaasay mareen qoliyaa khilaafsan oo u tagi doona iyaguna xadiis dilishanaya oo kamid yahay xadiiska inoo soo socdo wa abi ibn radi radiyallahu canhu qaala wuxuu qaala rasuulullaahi sal lay wasallam rasuulku wuxuu yiri man kaana ruuxii uu ahaaday lahu isaga sacatun waa sacnimo ah, sacatun sa'atun waxaa laga wadaa eh, rizq wasi'a xoogaa tabar iyo awood heli kara waayo oo walam yudaxi aan udxiyeynin ruuxii saca iyo karaan leh oo wuxuu ku udxiyeyn lahaa heli kara walam yudaxi markaana aan udxiyeynin oon waxba qalin falaa yaqrabanna yuusan u soo dhowaanin musallaana meesha aan salaada ciidda ku tukanayno yuusan imaanin meelahaas kaleeto ha laalaabka ha isaga tukan laakiin bannaankaa aan ku tukanayno yuusan nooga soo dhowaanin روح وري أحمد أحمد باوري وابن ماجه باوري وصعاه حصحي الحاكم حاكم باصحيحي ورجح وحي رجحين أي حوتيين الأئمة أئمة حديثك وغيره عن حاكم أهيني وقفه إنه موقوف في هذه الرجحين أو موقوف في أبو هريرة إنه هذا أبو هريرة هو النبي هذا الكيس أوصل هين بي أئمة كلا الرجحين حاكم مركي لقربه طيب رجل الرجحين وحاكم ذا الإمام البيهقي ibn abd al-hadi tirmidhi ayaa kamida ah. xaafidka oo meelaha qaarkood kood aad muddo inuu iilanayo taqriiban marka oo meeshan ay kamida sheekh albani lasir laakiin isagu wuu tahsiininaya xadiidka oo wuu xoojinaya oo kan rafciga marfuuca buu xoojinaya oo xasan ka dhigay ayib xadiidka waxaa loo deliishadaa oo loo dalishanaya udxiyadu gowraceedu inay waajib tahay ciddii kari karto maxaa yeelay haddiiba la yidhi ruuxii kari kareen udxiyeynin yuusan nooga soo dhowaanin oo imaanin meeshii lagu tukanahay soo hawl adag maaha muslimiinta faraxoodii iyo damaashaadkoodii iyo salaadoodii iyo haddiiba lagaa reebay soo inaad khalad gashay maaha halkaasay marka waxay leeyihiin waajib buu ka tegey ruuxani waajib buu ka tegey waa ruuxii in udxeeyo aan rabin wey macnaha xadiidka waxaa xoojinaya oo qolada sidaa qabto xoojinaya xadiidka misnaf ibnu sulaym nin la yidhaah oo wuxuu leeyahay kunnaa wuquufan cinda nabiy sal lay slam bicarafa nebigaan carafa la taagnayn buuri markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam yaa ayuha annaas ibna calaa kulli ahli beytin fii kulli caamin udxiya wardadow reer kasta waxaa korkooda ah sanad kasta udxiyo reer kasta waxaa korkooda saaran sanad walbana laga rabaa inay udxiyeeyaan xadiiskaasi waa xadiis saxiixa wey abu daawuud ibnu maaja baa soo saaray sheekh albaanina wuu taxsiininaya marka calaadu inta badan waxay faa'iideysaa shay ruuxa korka ka saaran oo laasim ku ah soo ma labadaa xadiis markii laysku daray waxay u daliishanayaan culimadu udxiyadu cidii kari karta inay waajib ku tahay culimada sidaa qabtana waxaa ka mid a rabiicatu ra'yi sheekhii e, e, imaamu nawawi waxaan dhihi lahaa imaamu maalik iyo awsaaci imaamu ahli shaam leyf imaamu ahli misra iyo maalikiyada qaarkood abu xaniifana waa laga wariyaa laakiin jumhuurta iyo culimada badankood waxay leeyihin waa mustaxab waa sunno sunnanimadu maxay u daliishadeen baa nidhi ya ya inuu nebigu naga udxiyey bay u daliishadeen sax bay dhaheen nebigu waa amray tanna waa sugantahay axaadiistani laakiin waajibnimada waxaa ka leexinaya dee nebigii baaba ummaddiisa ka udxiyeeyey saas macana taasay saarif ka dhigeen macnaha ayib وعن جندب ابن سفيان رضي الله عنه عن جندب أما جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال وحولي شهدت وحن حاضري al udxiyadii baan xaadiray maca rasuulillahi sal alay slam rasuulka la jirankiisa falamaa goortii qadaa uu gutay nebigu salaatahu salaadiisa binnaasi dadka uu tujinahayay markuu dhammeeyey salaaduu dadka tujinayay nadara wuxuu fiiriyey ilaa hanamin ari xaggii buu fiiriyo milicsaday arigaasoo qad dubixad la gowracay mar alla markii salaaddii laga baxayba oo uu soo gadoomay wuxuu arkay ari qalan oo mar horeba birta la mariyey ayay ishiisu ku dhacday fa qaala markaas wuxuu yiri man dabaxa ruuxii gowracay qabla asalaati salati salada kahor falyadhaha gowraco shaatan neef nas ari'a ah, makaanahaa badalkeedi tii uu gowracay beddelkeeda mid kale ha gowraco waman lam yakun ruuxii aan ahayn mid gowracayna ruuxii aan horay u gowracina falyadhaha gowracu ala ismi allah ilahi magciisa hada uu gowraco waman lam yakun halka wax maydin gelin dabaxa soma waa iga go'antahay kelimadaas waman lam yakun ciddii aan ahayn dabaxa mid gowracayna falyadbax hadda ha gowraco cala smi illaahi ilahay magiciisa ha ku gowraco bismi illahi dhaw muttafaqun caleyh bukhari muslim baa soo saaray xadiiskan wuxuu faa'iideeyey xilliga udxiyada la gowracaayey waa salaada ciidda marka la soo tukado kadib salaada ka hor ruuxii gowracayna udxiye ma aha nasiikadii qurbada ahayd ee ilaahay gowraceeda loogu dhowaanayo ajirka laga helayo ma aha waa sahili buu isagu iska qashay ayb sidaana wuxuu ku yaalla xadiidka anas baa kutusaya fi saxiixi albukhaari oo nabigu sal lla alay wasalam man dabaxa qabla asalaati salaada ka hor ruuxii wax gowracay fainamaa yadbaxu linafsihi isagunbaa lafihiisa qashay waman dabaxa bacda asalaati faqad tama nusukuhu ruuxii salaadda kadib gowracayna cibaadadiisii gowricii cibaadadaha waa u dhammaystirmay wa asaaba sunnata almuslimiina muslimiinta dariiqadoodiina waa asiibay ayib kadalika bukhari muslim waxay soo saaray min xadiidi baraa ibni caazib inuu nabigu yuri sal lla alay wasalam man dabaxa qabla asalaati salaadda ka hor ruuxii wax gowracay fainamaa huwa laxmun qadamahu liahlihi waa uun helib hilib uu reerkiisa u hormariyey laysa min annusuki fii shay gawrici cibaadada ahaydna waxba kagama sugna wuxuu ka yahay ma jiro waa nas fariixa marka adigoon baad ka qashay hilibunbuu ku yahay mooye laakiin udxiyadii kuuma noqonin maxaa lagaa rabaa udxiyadii ku soo celi neefkale gawrac badelkeeda iyadiina hilib ahaan isaga cun ilmaha ay yareerkaaga cun mushkila male ayb xadiidku muxuu ku tusay marka xadiidka waxaa laga faa'iidaysanoo xukumku faa'iideynayo uu yahay xilliga la gowracayo waa salaada kadib salaadaba haddii lasoo dukado xilligii gowracu waa joogaa imaamka muslimiinta tujinayaay ama isagu ha gowraco ama yuusan gowracin yacni gowraciisa waad ka hormari kartaa laakiin salaadiisa salaaddiisaadan ka hormari karin salaadiisa ayaadan ka hormari karin ayib haddii yani waxa weeyaan waxay leeyihiin hal meel iyo hal imaam dadka hadduu wada tujinayo salaadiisaasa muctabar ah salaadiisa dadka uu tujinayo ayaa yaa waqtiga qiyaastiisa wixii ka dambeeya waa la gowrida kara ayib sida waxa ku tagay al axmed ahmed awza'i ishaq sida sana rajih hadith dhahirkiisa lagu muuqato ay makala khilaafsan shaafiiciyada iyo dhaahiriyada ibn mundir waxay leeyihiin qorraxdu hadday soo baxdo qadar salaadana la tukan karo laba khudbana la akhrin karana waqtigeedu uu dhaafo ama salaadii hala tukado ayaas la tukanina waa la qali karaa shaafici baa sidaa maray iyo daahiriyada iyo waana ra'yi daciif malik baa isagu wuxuu yidhi lama gawrici karo laa yajuusu dabxuhaa lama gawrici karo ilaa inuu imaamku dadka salaada tujiyo khudbadiina uu akhriyo xoolihiisiina isagu gowraco markaa kadib baa la gowrici karaa isaguna waa qowl daciif qowlka xooga badan waa kan xadiisku ku tusay oo salaada imaamka wixii ka dambeeya ama isagu ha gowraco markaa ama yuusan gowracin hadduuba salaadii dadka tujiyo bas waa gowraci waqtigiisa waa la gaadhay marka waa la gowracanaya inta ka horeysana maya وعن براء بن عازب رضي الله عنه براء وحا لغا وري رضي الله عنه قال انه يلي قام وحا استاغي فينا دحد الندا رسول الله با استاغي صلى الله عليه وسلم فقال مركز النبي وحول صلى الله عليه وسلم أربع أفر laa tajuusu ma bannaana ama laa tajuusu ma gudayso fi daxaayaa udxiyooyinka ma gudayaan saddex udxiyada ma gudo mana gasho udxiyo ma noqoto waxaan dhihi afar afar baan dhihi alcawraa'u weeye midda koowaad midda ishale albayinu ee uu cad yahay cawaruhaa illa-aanteedu bil la-dahay inay il la-dahayna waa iska caddahay wax fiiro fiiro iyo baadhbaadhis u baahan maaha iska cadda inay ilaado walmariidatu way midda labaad midda jiran neefka jiran albayinu ee uu cad yahay maraduhaa jiradeedii xanuunkeeduna iska cad yahay iyadana dhakhtar geeyo bal muxuu aha dhacaanka ha laga qaada iyo bal yani laboratory ha la geeyo oo shaybaad ha lagu baadhay uma baahna albayinu maraduhaa xanuunkeedu waa inuu bannaanka yaalo taasina ma guddo iyadana ma gasho walcarjaa'u midda naafada ah saddexaad wey albayinu ee uu cad yahay dalacuhaa dhutinteedu ay caddahay dalacu waa dhutinta yaani waa naafo lugaha mid ka mid ah naafo ka tahay ama labo dhutinta ay dhutintdhutinaysana way iska muuqataayo shay fiirfiiro fara badan iyo dadaal badan in lagu bixiya u baahan maha waa iska cadda walkasiiratu wey midda saddexaad alkasiiratu middii caatada ahayd ama weydda ahayd wa fi riwaayatin alcajfaa'u sana walila طيب الكبيرة ميدو قرية الكثيرة با صح الكبير أن لفتي قرية لكن يعني عند الترمذي النسائي الكثيرة ويورنيه طيب لفظ كلام العجفاء بكيب الكثيرة أو الكبيرة أو العجفاء ومد محوها ويدي عاتدة التي مد سو لا تنقي أن روح لهين atunqi weydnimada iyo caatanimadii baa waxay gaadhay heer ayna dhuuxba lahayn oo haddii lafaheedii iyo hilibkeedii iyo la saaro muxuu ahaayey dabka la saaro wax maraqaba ma soo saaraysa waa neef dhintay oo baaba-ay wey kaas sooma kaana iyadana waa midda afraad roo waxaa wariyey xadiidkaasi axmedu axmed baa wariyey walarbacatu iyo afartii wasaxaxu waxaa saxiixiyey altirmidiyu wabnu xibbaana kadalika xaakim waxaa ku waafaqay dahabi imaamu nawowi ibnu mulaqin sheekh albani intuba way saxiixinayaan xadiidkaasi waa xadiid sugan waay alimaamu nawowi caleyh raxmatullah wuxuu leeyahy waxaa la isla ogol yaho ijmaaco culimmadu ayna isla diidanayn afartaa ceebood afartaa ceebood oo mid walba saa u cad yahay xoolaha laga helo udxiyo ma galaan saas way macana mid ila iska cadda iyo mid jiran oo jiradu iska cadda mid naafa oo isdhutinayso iska cadda mid weydoo caaka oon dhuuxba lahayn afartaasi inayna udxiyada gelin waa laisku waafaqsanya muran male ayib wuxuu leeyahay afartaa wixii ka sii daranna waaba kasii xag jiraanba oo maxaa ka sii daran waxaa la yidhi il bay la'dahayn hadday labadiiba la'dahay ka war soo kama sii dar waa ka sii daray waa qiyaasku ama waxaa tidhahdaaba maalan naafo weeyo way dhutinaysaabaa la diiday haddayba lug go-an tahay ka war oo lugbo maqan tahayba soo kama siican jirto iyo wixii la mida buuri wahaakada ah. waa waxay culimmadu u yaqaanaan qiyaas lawlaa bay yidhahdaan ama waxay yidhahdaan alqiyaas fii macna alasli bay dhahdaan shaygan shareecadu ka hadashay wax ka sii daranba weeyaba ma adiga haddii lagu yidhi waalidkaa falaa taqul lahumaa uffin waalidka hadal xun ha ku dhihin garaacista ka war waa ka sii xad jirta biyaha fadhiyaa lagu kaajin haddii layidhi haddii lagu xara ka war soo kama sii xag jiraan waa ka sii jiraan wahaakadaa saas macana qiyaas alawlaa la yidhaahdaayo xataa daahiriyada oo qiyaaska diidan way ogol yihiin qiyaas bimacna aslina waa la yidhahda saas macana marka wixii kuwan ka sii daranna iyaguna waa la mid waxa doodu ka imaanayso waa wixii ceeb laakiin ceebtiisu ayna gaadhsiisnayn kuwa la sheegay saaslaan oo midalan waxaa kaloo xadiidka ka muuqata hadday ceebtu ceeb yar tahay ayadana inaysan neefkii dhib u geysanoo lagu udxiyeyn karo laana kulli maxaa lagu xidhay albayin albayin albi saas asaasulaan ilba yara cawaran tahay laakiin waxbay ka arkaysaa waa lagu udxiyeyn soo ma waxoogaa waa yara naafu laakiin dhutinteeda lama dareemayo ma cadda sooma socodkeeda waxba ma yeelay waa lagu cudriya wakadalika waa yara weyd waa yara caaqi laakiin dhux way leedahay oo maraq way leedahay waa lagu udxiyeyn wahaakada waxaa laga hadlayo albayin albayin albayin baa la wada daba dhigay saas macnaa وعن جابر رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده لا تذبحوها قورعنا إلا مسنة من ليلك بحري مويه إلا إن تعثر إنه أذكاذا مويه عليكم كركين oo musinnada ay idinku adkaato mooye oo fatadbaxuu marka aad gowracdaan musinnadu markay idinku adkaato fatadbaxuu aad gowracdaan jadacatan oo min adani idaxa ka mid ah. daniga waa idax maciis baa la yidhahdaa riyah cadhicadka ayib rawa waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey mhm. kadalika waxaa wariyey ahlu arbacada tirmidi markii laga reebo axmedna wuu soo saaray alxaafid ibn xajar xadiidka wuxuu ku saxiixiyey fi lfatxi laakiin waxaa daciifiyey sheekh albani fi silsila daciifa ayuu ku daciifinayaa xadiidkan wuxuuna ku daciifinayaa nin la yidhaahda abu zubayr almaki oo jaabir wax ka wariya oo mudallis ah ayaa jaabir ka warinaya wuhi xadiidka wuuna cancaneeyey tadliiska abu zubayr almakina lama qaato marba hadduu xadiidka cancaneeyo waa daciif sheekh albaani wuxuu leey marka xadiidku saxiixi muslim baa haku jiree laakiin sanadkiisu waa daciif halkaas maraya ayib xadiiska axaadiis kala ka hor imaanaysa muxuu ku tusayaa horta wuxuu ku tusayaa waxa lagu udxiyeysan kara neefka udxiyada keli kara da'diisu waa inuu musinnaya musinnada maxaa la yidhahdaa musinnada waa neefka la yidhahda athaniyu thaniyada iyo musinnadu waa isku mid wayna kala yihiin geela musinno waxaa la yidhaahdaa neefka shan jirka ah oo sanadka shanaad u dhammaaday afar jirkaana waxaa la yidhaahdaa geela jadaca la yidhaahdaa jadaca la yidhahdaa wixii geela ka soo hadhay laba jirka ayaa musinno ah idaha riyaha iyo lo-da wixii laba sano u dhammaadaan waxaa la yidhaahdaa saniyina waa la dhahaa musinnana waa la yidhahdaa sanad jir hadduu yahayna waxaa la yidhaahdaa jadaca la yidhaahdaa jadacadu marka waa sanad ku jira hadduu riye yahay hadduu ido yahay iyo hadduu lo yahayba sana jirka waxaa la yidhahdaa jadaca la yidhahdaa saas jadaca baa la yidhahdaa xadiiskani muxuu faa'iideyn marka xadiisku wuxuu faa'iideeyey neefka aad gowrici kartaan waa laba jir hadduu ari yahay hadduu lo yahay sooma hadduu geel yahayna waa shan jir haddayse idinku adkaato oo aad weydaan da'daa laba jirka aad weydaan ariga ah waxaad markaa gowrici kartaan jadaco ida ah oo maxay noqonaysaa marka sana jir ida ah sooma waa goorma waa markii ay idinku adkaato laba jirkii aad weydaan oo idinku adkaado saas xadiidku faa'ideynaya marka gujirka ama sana jirka idaha xadiisku wuxuu tilmaamayaa waxa uu la gowrici karaa markii la waayo laba jirkii la waayo soo ma saasuu faa'iideynaya xadiidka marka culimmadu waxay leeyihin laba ra'yi bay marayaan horta axaadiis badan oo kalaa khilaafsan oo ka hor imaanaysa axaadiista kale ka hor imaanaysa waxay tilmaamaysaa hal jirka ama sana jirka idihii eh inuu mar walba geli karo udxiyada jadcada idaha ah inuu mar walba geli karo ama kii kale ha adkaado ama yuusan adkaanin ama ha la raadiye ama yaan la raadin ama ha joogo ama ha maqnaado sana jirka idaha ah laba gooraba inuu udxiyada geli karay axaadiista kale tilmaamaysa meesha xadiidkani uu ku xidhay ilaa in tacasara calaykum uu ku xidhay axaadiista kale waxay leedahay may uu gudi karaa waxaa ka mid ah mesela xadiistaasi xadiidu mujaashic ibnu sulaym oo marfuuco nabigu uri sal lay wasalam ina aljadaca yuufii mima yuufii minhu haniya sana jirka idaha ah wuxuu gudi karaa laba jirka riyaha ah ama laba jirka lo-da ah ama laba jirka idaha laftiisa ah wixii uu gudi lahaa sana jirkuna waa gudaya waa markuu idaya sidaas nabi sallallahu alayhi wasallam hadith Abu Dawud ibn Najah soo saar waa hadith sahih waxa kamid ah midna hadith Abu Hurayra oo nabi sallallahu alayhi wasallam ni'ma aw nicmat udhiyatu al min ad ah, waxaa nicmo waxa ni'ma oo wanaagsanaatay midda aan si khaas ah ula jeedana wax weeye yidhi waa sana jirka idaha ah taasa nicmo lahaatay nabi sallallahu alayhi wasallam sana jir idaha ah, in lagu udxiyeeyo baa nicmo lahaatay oo wanaagsanaatay xadiidkan axmed iyo tirmid baa soo saaray waana xasan ligayrihi waa waxaa ka mid ah xadiidka cuqbat bni caamir wuxuu leeyahay daxaynaa maca rasuuli lahi sal lay slam biljadaci min adda'ni waktigii nebiga waxaan ku udxiyeennay sana jir ida ah. ah neef ida oo sanad jira baan waktigii nebiga ku udxiyeyn jirnay nasaa baa soo saaray waana xadiis saxiixa waa xoogaa marka waxaa ka muuqata iska horimaad see laysu waafajinaya waa qaar culimmada ka mid a ah waxay yidhaahdeen xadiidkan inoo yaalla baa daciif ah dacfigiisuna wuxuu ka yimid ninka la yidhaahdo abu zubayr oo mudallisa sanadkiisa dacfi baa ku jira axaadiistaa kale badanna wuu khilaafay soo ma sidaas daraaddeed waaba daciifa warkiisa ka baxe waxay yidhaahdeen neefka idahee sanad jirka waa lagu udxiyayn karaa qowlan waaxidan hadal male qolana waxay yidhaahdeen maaha e xadiisku daciif mee waa sugan sugaya laakiin axaadiistan iyo isaga waxaan isku waafajinaynaa axaadiistan waa gudi karaa odhanayso oo wuu geli karaa udxiyada iyadaa asal ah oo jumhuurtu saasay qabaan laakiin waxaa sunno ah haddaad laba jir heli karto hal jirka iyo sana jirka idaha ah waxaad ku bedelataa laba jir ku bedelo isagaa ka fiican laakiin haddaad isaga gowracdana okay waay waa waa gudayaa oo maxay ku xambaareen marka ilaa in tacasara calaykum fatadbaxuu jadacatan min ad waxay ku xambaareen istixbaab xadiidkan inoo yaala sunnanimadu tilmaamaya inay fiican tahay in laba jir iyo wixii ka weyn la gowraco axaadiistaa kalena waxay tilmaamaysaa sana jirka idahii sidoo kale inuu gudi karo laakiin waa laga fiican yahay soma waxaa ka fiican laba jirka laakiin isaguna waa gudi karaa sidaasay isu waafajiyeen culimada qaarna waa qowlda oranaysa xadiidku waa sugeen ninkii xadiiskan daciifiyeen waaba ka nastayba warka murtidiisu wuxuu isugu imaanayaa culimada jamaahiirtoodu waxay qabaan salafan wa khalafan hal sanad jirka idihii waa lagu udxiyeysan karaa adoo heli kara laba jir iyo ka weynba isaga intaad soo qabataad ku udxiyeysan karta bal xadiiska nebiga waxaa ka muuqday hadalkiisada inuu yahay nicmat aludxiyatu aljadacu min adda'ni sooma si gooniyibu nebigu u ammaanay sal alla alay wasalam saasuu macana marka waa lagu duceysan kara shaki male ama hal muxuu ahaay sana jirka riyaha ah. sana jirka riyaha ah oo sanad labaad u dhamaanin sanad uu qaat ka isaga laguma udxiyeysan karo ala raajih waxa yeelay idaha iyo riyuhu kala duwan ali cadka iyo riyuhu iyo wax lila iduhu waa kala duwan laakiin xadiis baa sugan in lagu udxiyeysto ku tusaya sana jir riyaha laftiisa in lagu udxiyeystay baa sugan oo wuxuu ku sugan yahay mesela xadiiu abi burdat bni nayaar oo nabigu wuxuu ku yidhi sal lay aslam gowrac buu ku yidhi laakiin cidaan adiga ahayn uma banaana ayb fi saxiix buhaari muslim bay kusuganta cuqbat bni caamir fi saxiixayn kadalika ayadana way ku sugan tahay inuu nebigu gowrac ku yidhi laakiin labadaba waxaa ku cad inuu nebigu yidhi sal lay wasalam idinkay khaas idinku tahay marka sana jirka riyaha ah saxaabada qaarkood oo nebigu ku khasisay baa jiro ayaga lagu gooni yeelay oo ummadda intooda kale looma ogolaanin wixii riyo ah iyo wixii lo ah waa inay laba sano iyo wixii ka weyn noqdaan geel hadduu noqdona waa inuu shan jir iyo wixii ka weyn noqdo laakiin idaha sana jir baa lagu udxiyeysan karaa warka murtiisu intaas way macna ayib وعن علي رضي الله عنه قال وحيري أمرنا وحونا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم an nastashrifa inaan u fiirsanno alcayna isha waaluduna iyo dhegta neefka lagu duxiyaysanayo inaan isha si fiican uga fiirinno oon u fiirsanno ishu inay dhib qabto dhegtana aan ka fiirinno inay dhib qabto walaa nudaxiya inaanan ku udxiyaysanin buu nebigu sal alay slamna amray bicawraa'a neef ila walaa muqaabalatin mid dheg dhegta xaggeeda hore go-an muqaabalada waxaa la yidhaahdaa allatii quticat udunuha min qudaam dhegteeda xagga hore laga jaray oo dhegtii qeyb baa maqan muqaabalaa la yidhahda taana inaan ku udxiyayn inaana ku udxiyayni buu nabigu amray walaa mudaabaratin mid dhegta xagga dambe laga jaray mudaabaradu waxa weeye xagga dambe oo weliba dhinac baa dhegta laga gooyey tii hore waxay dhigta xagga horaa laga jaray tanna xagga dambe waliba dhinacoo fiid ah baa dhegtii laga jaray mudaabara la yidhahda walaa kharqaa-a ku udxiyeyn inaanaan ku udxiyeynin buu nabiguna amray sal alla lay wasalam mid dheg jeexan kharqaada waxaa la yidhahdaa fii udunihaa kharqun mustadiir dhegtay jeexan tahay laakiin waxay u jeexan tahay si wareeg ah yani dhegta inta hilibkii waxaan ujeeda qayb ka mida la saaray bay dhegtu dhexda ka duleeshaa ama waxay ka duleeshaa xagga hore baa waxaa kaga yaalla duleel dhegtii qaar ka mida ah ay maqanta wareegsan ama dhegta salkeeda waxaa kaga yaalla duleel noocaasoo kalea kharqiga kaasaa leeda marka waa duleel wareegsan oo iyadana dhegtii qaar maqan yahay waa qaybtaa duleelka duleelkeedna meeshuu bannaaya meesha bannaani soo hilib kama bix taas maana kharqaada taasa leeda walaa tarmaa sarmaa famu idin qoraya mise shin shin buu idin qoray sharmaa soo ma sharqaa buu idin qoray haso sarmaa idin qoraya ma jira oo sa mm sax laba kalimay kala tahay eh, muxuu ahaay haddii la yidhaahdo sharqaa oo shiin la akhriyo waxay noqonaysaa mashquuqat luduni tuulan dhegta in dherer loo jeexo dhegta markii dherer loo jeexo ayaa la yidhaahdaa sharqaa'a hadduu idiin qorantahay amaa sarmaa'a oo sa la akhriyo waxay noqonaysaa hadday saa idin qoran tahay saaqitatu sinni midda iliga dhacsan laba macnay kala yeelanaysaa marka marka riwaayadu masharqaaada mise waa sarmaa oo sa'a in la hubiyo u baahanta kutubtu haday labadaba qorayaan Allahu a'lam in la hubiyo u baahanta marka laakiin sharqaaduna dhigtay dhar u jeexan sarmaa oo sa'ana ilika dhacsan طيب اخرجه وحا صار حديثك اوري احمد احمد والاربعه افرتي وصححه وحا صحيحيه الترمذي وصحيحيه وابن حبان ابن حبان والحاكم يحاكم صحيحيه ذهبي باكو وافقي sheekh albaani soo kaleeto bi turuqihi kama fi irwa soo kala qaadin laakiin wuxuu ku daciifiyay fi sahih sunan abi daawud allahumma jumlada ugu horeysa mooyee يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن انتاس يا صحيح أبو نبي قلت أن أمري إن الإشاء يدكت أفي الصنف أما إنت انضمبأ أطلن وحليه وضعيف سيادون انضمبأ إنت كدن بيسودا مصر نبوليه وضعيف طيب الحافظ ابن حجر wuxuu soo guurinaya oo uu ku soo guurinaya kitaabkiisa tahdhib tahdhibka Imam al-Bukhari uu ka soo guurinaya inuu yiri xadiidkani ma sugna rafcigiisu waxa kaloo rajaxay inuu mawquuf yahay daarqutni طيب كذلك sanadkiisu wuxuu ku wareegaya xadiidkan in leeyahay Abu Ishaq al-Sabi'i oo mudallis ah mukhtalif oo ikhtilaaf ku dhacay marka sanadkana inuu xiriirsan yahay khilaaf baa ku jira xadiidka cillo waqfina waa ku yahay sidaas daraaddeed xadiidku ma nabadgelaya ee waa daciif saas macna shureyx ibnu nucmaan nin la yidhahdo assaa'idi oo isagana shibhu majhuul uu ku tilmaamayo ninka la yidhaahdo abuu xaatim inkastoo xaafidku taqriibka uu saduuq ku yidhi kaana waa ku jira adiyeeda xadiisku waa daciif xadiidkani waa daciif allahuma yani shaahid waxaa lahoo loo helayaa wax xoojiya inta hore amarna rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam an nastashrifa alcayna ayn intaasaa loo helaya wax xoojiya laakiin waxan dambo dhan dhacfi baa ku jira sahih wana xadiidka ay cuskadaan iyo kuwa lamid oo kasii daran oo daciif xadiidka ay cuskadaan culimada ka hadla inta badan dhegta isha iyadu naskeedu waa cadiyo de xadiidkii baraaba aan ku marnay soo ma neefka ishala isagoo soo marnay laakiin dhigta wixii ku saabsan haddayna dhigta wax maqnayn oy dhegtii wada joogto jeexidda ay jeexan tahay laakiin ayna waxba ka maqnayn in aan muxuu ahaayey neefkii loogu udxiyeynaynin daliil bay u baahan tahay saas macana sax hadday dhegta wax maqan tahay waxbaa maqan laakiin dhegta haddii joogto laakiin dilaac kaliya ku yaal taa iyada ah xadiidkani hadduu asixi lahaa iyo kuwa la midka waxbay ahaan lahay laakiin ma saxiix maaha macna ayib waa daciif hada billahi وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم